alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna wاkfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin su-aal axad likhwa uu soo qoray wuxuu leeyahay yahuudiya banu israa'iil maxaa u dhexeeya banuu israa'iil waa nasabkooda waa ilmo israa'iil yacquub bay ka isra yihin baa layidhi yacni nasabkoodu israa'iil buu galaa israa'iilna waa yacquub waa nebi yacquub marka nasabkoodii baa la sheegay yahuud laakiin waxay tilmaamaysaa diin ahaantooda ayay tilmaamaysaa waxaynu joognay qisadan ku saabsan nimankii reer banu israa'iil in la amray inay gowracaan sac inay markaa gowracaan oo qalaan markaa laqbada hore waa marnay waa ku soo celinaynaa innaga oo markaa cibaarada jalaalaynkana fasirayna qaala allahu tacaala waid qaala muusa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ay wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi muusa muuse liqowmihi qowmkiisii ku yidhi waqad qutila lahum qatiilun iyadoo la dilay lahum qatiilun yacnii ruux la dilo iyaga u sugnaaday iyadoo la dilay oo laa yudra qaatiluhu aan la garanayn cidda dishay wa sa'aluuhu ay weydiiyeen muuse an yadcuwa allaha inuu allah baryo oo allah u baryo an yubayinahu lahum inuu u caddeeyo inuu ilaahay uga baryo fadacaahu markaasaa nebi muuse ku duceeyey in ilaahay markaa garan siiyo cidda dishay qofka la dilay la garan waayo cidda dishay markaasaa sidan loo waxyooday oo la yidhi markaa waxaad ku tidhaahdaa yacni sac qala oo gowraca hilibkeeda wax ka midana ku dhufta qofka la dilay markaa nebi muuse wuxuu ku yidhi calayhi asalaam ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara allah wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu ay bian tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac inaad gowracdaan buu ilaahay idin amrayaa qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhiduna huswa ma waxaad naga yeelanaysaa waxaad ku dheeldheesho ay mahzuu'an binaa ama mahzuwan binana waa la mide mahzu'an binaa wax lagu dheeldheelo miyaad naga dhiganaysaa masdarkii baa la sheegay waxaase loo jeedaa in macno markaa ism mafcuul ay u dhacayso xaysu tujiibuna bimili dalik markaad noogu jawaabayso taas oo kale noogu jawaabayso ma wax lagu dheeleelaad naga dhiganaysaabay ku yidhaaheen nebigii edabdarrada nebiga kula khitaabayaane kula hadlayaan bal hadda eeg iyo si ay nebiga u ixtiraamayn ay u qadarinayn ee nebigii ay ku leeyihiin miyaad nagu dheeldheelaysaa cidda sharci ku dheelleeshaa wa'ayo dee waa cid gaalo oo milladda ka baxday marka hadalka noocaasoo kale inay yidhaahdaan laftiisa wuxuu ahaa hadal tacaddi ah atattakhidunaa husuwa wuxuu ahaa hadal markaa xadgudub ah oo khatar ah oo nebigii ay u nisbaynayaan dheelleel uu sharciga ku dheelleelaayo qaala acuudu qaala wuxuu idhi muuse calayhi asalaam acuudu waa magan galay ay amtanicu billaahi ilaahay baan markaa weydiisanayaa inuu iga ilaaliyo min an akuuna inaan noqdo min aljaahiliina kuwa wax magaratada ah aan waxba garanayna jaahiliinta ah inaan ka mid noqdaan ilaahay ka magan galay almustahzi'iina ee dheelleelaya jaahiliinta waxaa looga jeedaa jahligan waxaa laga tilmaamayaa kii xumaanta ahaa in looga jeeda ayaa laga tilmaamayaa oo jahliga mar waxaa loo isticmaalaa aqoon la'aanta keliya loo isticmaalaa yaxsabuhum aljaahilu aghniya'a min altacafuf wa aljaahilu can xaalihim marna waxaa loo isticmaalaa in laga tilmaamaayo caasiga in laga tilmaamaayo ruuxa caasiga ah ee xadgudbay ee sharciga markaa aan ilaalinayne raacaynin ee garab maraaya waana dhacdaa in loo isticmaalo gaalka laftiisa wailaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin ilaahu haddaad markaa dhagarta dumarka anad iga leexin baa nebi yuusuf yidhi calayhi salaam asbu ilayhinna ay amil ilayhinna waa u iilanayaa asbu waxaa looga jeedaa oo min asabwa la min alisaaba sabwa ayaa laga keenay sabwaduna waa iilashada weeye yacjabu rabbuka min shaabin laysat lahu sabwa yacnii rabbigaa wuxuu la yaabaa wiil dhallinyaraa ah oo aan dhacdhac lahayn oo iilasho aan shahawaadka u iisho aan lahayn asbu ilayhinna ay amil ilayhinna waa u iilanayaa waa akun waxaan noqon min aljaahiliina kuwa wax magaratadaan ka mid noqon waxaa loo jeedaa min alcaasiin yacni kuwa cisyaanka ku dhacay ee bimacnaa zinada ku dhacay baan ka mid noqonayaa haddii marka aanad dhagartooda iga leexin oo cismo aanad isiin oo bimacnaa iga dhowrin macnuhu caynkaasu u dhacaya marka aljaahiliinna hadda waxaa looga jeedaa almustahzi'iin kuwa shareecada ku istihzaa'ayaana waa kuwa gaala a weey falammaa calimuu markay ogaadeen annahu casmun arrinkaasi inuu waajib yahay casmi inuu yahay waxaa looga jeedaa mid laasima oo farala inuu yahay inay la yimaadaan oo dhab ah qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka noo bari rabbiga yubayin lana waa noo caddayn haddaad noo barido ama yubayin lana wuu noo caddayn maa hiya maxay ahaatay markaa sacu yacnii hadda markaa xaysiyada markaa su'aashoodu ku saabsan tahay waa xagga da'da waxaa laga garanayaa jawaabtaa laga garanayaa maa hiya ay markaa waxa malbaqara sacu muxuu yahay ay maa sinuhaa da'deedu maxay tahay qaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi calayhi asalaam innahu ayillaaha yacni allaah yaquulu waxa uu odhanayaa yacni wuxuu yidhi innahaa baqaratun innahaa saca laydin amre inaad gowracdaan baqaratun sac weeye sacaasoo laa faaridun yacni mid gabowday aan ahayn ay musinnatun da'a waxaa loo jeedaa waa da' weyn oo bimacnaa harima mid gabowday marka ayaa laga tilmaamaya oo maxaa faarid loogu magacaabay qatacat sinnahaa da'deedii iyo markaa cimrigeedii ka'annahu inay laasatay oo goysay fardiguna qacigaa la yidhaahdaa laa faaridun markaa ma aha markaa mid gabowday ma aha walaa bikrun mid yar oo markaa qaaliin yarana ma aha cawaanun bayna dalik waa mid dhexdhexaada oo labada da-oode lasoo sheegay u dhaxaysa nasafun waa dhexdhexaad weeye walaa bikrun mid yarna ma aha oo sagiiratun yar bikriga waxaa looga jeedaa qaalinta yar ayaa looga jeedaa yacni bakri iyo bikri baa kala jira bakri curadkaa la yidhaahdaa bikrina da'da yar baa loo isticmaalaa cawaanun bayna dalika ay nasafun waa mid dhexdhexaada ah, bayna dalika ay bayna almadkuuri min asinayni ka la soo sheegay oo labada da'ood ah min asinayni labada da'ood u dhaxeeya ayay markaa tahay waa mid dhexdhexaada oo labadaa da'ood u dhaxaysa taa gabowday iyo taa yar ee qaalinta yar ah fafcaluu sameeya maa tu'maruuna wixii laydin amray bihi isaga laydin amro min dabxiha gowraca la gowracaya ah qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lana rabbak noo bari rabbiga yubayin lana waa noo caddayn haddaad noo barido maa lownuha muxuu ahaaday midabkeedu ayu shayin lownuha maadu waayaa istifaamiya muxuu midabkeedu ahaaday midabkay leedahay qaala waxau yidhi nebi muuse calayhi asalaam innahu ay ina allaha allah yaquulu wuxuu odhanayaa yacni wuxuu yidhi innaha baqaratun innahaa saca laydin amray inaad gowracdaan damiirka haadu wuxuu ku dhacayaa yacni albaqaratu lma'muuru bidabxiha yacni markaa sacii la amray in la gowraco ayuu ku dhacaya baqaratun sac weeye sacaasoo safraa u cawlan faaqicun lownuha yacni midabkeeduna uu yahay mid aad iyo aad cawlaanteedu u daran tahay oo shadiidatu sufra ah yani aad iyo aad yani marka cawlaanteed u daran tahay tafsiir labaad waa jiraa tafsiirkan waa ka mashhuurka mid kalaa jiro odhanaya safraau waxaa looga jeedaa sawdaau waa madowdahay taasna waxaa laga soo qaatay sida badan geela marka la yidhaahdo waa yani marka waa safraa marka la yidhaahdo hashu waa safraa naaqatu safraa badiba carabtu waxay yidhaahdaan sawdaa baa loo jeedaa oo sida badan cawlaanta geela madowna waa ku yaro jiraa sidaas aawadeed baa markaa waxaa saa lagu fasiray saas aawadeed baa aayadda lmursalaat ku sugan yacni culamada qaarkood jimaalaatun sufrun ay suudun ay ku fasireen oo tafaasiir fara badan aad ku arki doontaa laakiin hadda waxaa markaysagaa awla ah in lagu fasiro cawlaantii baqaratun sac weeye sacaasoo safraa'u cawlan faaqicun lownuha cawlaanteeduna ay aad u darantaho aad iyo aad u cawlan shadiidu sufrati cawlaanteedu sii daran tahay sacaasoo tasuru farax gelinaysa annaadiriina kuwa eegaya ee daawanaya farax gelinaysa ilayhaa iyada xaggeeda eegaaya naadiriintaay ku tacalluqdaan jaarkiiyo majruurku waxay u farax gelinaysaa bixusnihaa waxay ku farax gelinaysaa quruxdeeda ay quruxsantoo qurux badan tahay ay tucjibuhum waa cajabinaysaa waxa loo jeedaa way wanaajisanayaan baa laga tilmaamaya erayga acjabo lama macnaa loo isticmaalaayo acjaba waa yaabgeliyey iyo acjaba wuu wanaajistay labada mid walba waa la yidhaahdaa saas aawadeed bay carabtu waxay yidhahdaan wakhtiyada qaarkood acjabanii wama acjabanii yacni wiilkaasi waa iga yaabiyey inna haada alfataa qad acjabanii yacni wiilkaasi qad acjabanii waa iga yaabiyey wama acjabanii lamana dhicin oo midaan wanaajistay ma aha marka acjaba labada macnoba loo isticmaalo hadda tucjibuhum waxaa laga tilmaamayaa yacni way wanaajisanayaanoo waxay ku tirinayaan quruxdeeday markaysa markaa waxay la dhacayaan baa laga tilmaamaya qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka noo bari rabbiga yubayin lanaa haddaad noo barido wuu noo caddayn annaga maa hiya maxay tahay sacu asaa'imatun ma mid fooftaa oo daaq tagta am caamilatun mise waa mid shaqaysa maxaa labada muqaabil laysaga dhigay markuu fasiraayo muxuu labadan isaga hor keenay wuxuu isaga hor keenay sida badanta la ah, shaqaynaysaa ee ama beeraha lagu falaayo ama waxa weeye waxyaalo kaleba markaa yacni qabanaysaa beerihii ama waraabinaysa ama lagu falayo ama wax la mida ma foofto yacni calafkaa meesha lagu siiyaa ilaa hadday foofto marka waxa aygay qabanaysaayoo yacni marka lama helayo marka waxa weeye tan kale waxa weeye way xidhantoo way joogtaa si aan loo waayin marka loo baahdo marka calafki waa in halkan loogu keenaa calafki marka halkan loogu keeno halkan lagu calaf siiyo markaa dabadeed bay marka waxa weye lagu shaqaynayaa shaqaynaysaa asaa'imatun ma mid fooftaa oo duurka u daaq tagta am caamilatun mise waa mid shaqayso oo calafka meesha lagu siiyo caamiladu waa ta shaqaynaysa ee lagu shaqaysto ina albaqara jinsiga lo-du ay jinsahu lmancuuta bima dukir jinsiga lo lo'dee lagu sifeeyey waxa la soo sheegay tashaabaha calaynaa waa isaga kaaya ekaaday yacnii baqara baqaratun iyo baqar ta'daa lagu kala saaraa mufradkeeda iyo jamceeda waa ismu jinsi jamci baa la yidhaahdaa marka ta' lala xidhiidhiyo hal mid bay sheegaysaa baqaratun waa hal sac keliya marka waxaweye ta'da laga reebo waxay sheegaysaa lo'da jamac ahaan bay u sheegaysaa waa baqaratun iyo baqar waa shajaratun iyo shajar waa tamratun iyo tamri yacni waxa weeye tamri waa timirta badan tamratunna waa xabadda qura ashyaadaa dhammaantood waxaa lagu kala saaraa mufradkeeda iyo jamaceeda ta'daa lala xidhiidhiyaa marka waxabay mufrad looga jeedo midh looga jeedo marka wax badan looga jeedana ta'daa laga reebaa marka waxa weeye la nuqsaamiyo ta'dii laga reebay baa macnaheediiba tiro batay haddaba ismu jinsi jamci baa la yidhaahdaa marka damiir loo celinaayo in la tadkiiriyaa waa dhacdaa sidaas aawadeed buu damiirka markaa mudakarkaa ugu celiyey ina albaqara lodi ay jinsahu jinsahaa ma odhan waa ismu jinsi jamciyo damiirka loo celinayo mudakar baa laga dhigayaa mudakar ayaa laga dhigayaa ay jinsahu jinsiga lo'da ee almancuuta lagu sifeeye bimaa dukira kaa lasoo sheegay tashaabaha calaynaa waa isaga kaayo ekaaday tashaabahat lama odhan tashaabaha waa isaga kaayo ekaaday huwa kaa la soo sheegay ee jinsigaas markaa lo'da ahi wuxuu isaga kaayo ekaaday likasratii farabadnaantiisa daraaddeed falam nahtadi kumaanu hanuunin ila almaqsuudati ta la rabay ee la doonayay in la gowraco ee la qalo kumaanu hanuuninoo maanu garan wa innaa annagu in shaa allahu hadduu ilaahay doono la muhtaduuna waa hanuunaynaa ilayha iyada intii ka ahaatay ayaannu ku hanuunaynaa waa garanaynaa hadalkii waxay ku dareen tacliiqa mashii'aday ku dareen tacliiqa mashii'ada ay ku xidheenna ay yidhaahdeen waa garan doonnaa shaa allaahu waa shay fiican weeye wax allo wixii mustaqbaliya dee waa in lagu xidhaa markaa in insha allahu la yidhaahdaa yaa saasaanu samayn doonaa saasaanu garan doonnaa yacni waa in markaa lagu xidhaa walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah ha odhanin shaynaba yacni waxaan samayn doonaa wakhtiga soo socdaan samayn doonaa inuu allah doono mooyaane bimacnaa inaad tidhahdo insha allahu mooyaane ha iska itlaaqin oo ha iska odhan saasaan samaynaya ha iska goyn marka baraka ku sugan ereygaasoo waa in la isticmaalaa oo aan laga tegin saas aawadeed nebi sulaymaan markuu yidhi la atufanna alleyla caawa waxaan ku wareegi doonaa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan yacni markaa sagaashan dumara qaar waxay sheegayaan boqol dumara ayaan ku wareegi doonaa qaar toddobaatan bay sheegayaan oo mid waliba inan markaa e, calool gelaayo oo dabeedna inan markaa ilaahay waddadiisa u jihaada ay dhali doonto xadiiska markaa nebigaa ka warramay saxiixuu ku sugan yihi ya yacni nebiyadu waa ka awood badnaayeen dadka kale waa ka awood badnaayeen habeenkii dumarkii waa wada maro waa u wada tegey waxaanu markaa yacni doonaayey mid waliba inay uuraysato inan ay dhasho inankaasina uu noqdo markaa mujaahid ilaahay waddadiisa u jihaada malaggii baa ku yidhi insha allahu dheh muu maqlin isaguna wuu ilaawe mid dhicis dhashay mooyaane mid wax dhashay kuma jirin habeenkii dumarkaa u maray mid wax dhashay kuma jirin mid dhicis dhashay mooyaane nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu insha allahu odhan lahaa nebi sulaymaan dhammaantood siduu u sheegay u dhici lahayd oo dhammaantood intay wada uuraystaan bay wada inan dhali lahaayeen jihaada waxay ku tusinaysaa yacni kelmaddani fadligay leedahay ayay ku tusinaysaa nimankanna markay yidhaahdeen wa innaa in shaa allahu la muhtaduun markii looga jawaabay way ku hanuuneenoo way garteen su-aal dambe umay baahan barakada kelmaddaasi leedahayna waa laga qaadanaya wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugnaa low lam yastasnuu haddaynay istisnoon lahayn oo in shaa allaahu aynay odhan lahayn lamaa buyinat lahum aakhira alabad looma caddeeyeen weligeedba lamaa odhan maysid maadu naafiye weeye waa lamaa lamaa buyinat lahum aakhira alabad carabi ahaan maa buyinat lahum oo laamka laga reebo jawaabu low hadday dhacdo iyo laamka in lagu daro labaduba waa dhacdaa marka waxa weeye maadaas ee jumlo ay ku jirto lagu jawaabayo waxaase fasaaxo badan laamka in laga reebo ayaa fasaaxo badan saas aawadeed baa iyadoo maadaas ay ugu horayso jawaabu low qur-aanka aynay ku soo aroorin iyadoo laamka lagu daray ya walow shaaa rabbuka maa facaluuh lamaa facaluuhu lama odhan haddama aragtaa fii jamiici alqur'aanna marka hadalku musbat yahay badiba laamka waa lagu daraa dhowr mawdic oo saddex inay tahay aan u malaynayana waa laga reebay waa marka hadalku musbat yahay lagu jawaabayo jawaabu low dhacay laakiin markuu manfi yaho maa lagu nafiyey fii jamiici alqur'aan marnaba kuma dhicin lamaa in la yidhi iyadoo jawaabu low dhacday marka sidaas aawoodee afsax waxa ah laamka in laga reebo ha yeeshee waa fasiix ha laga fasaaxa batee shaacirkii wuxuu yihi walow nucta alkhiyaara lama ftaraqnaa walaakin laa khiyaara maca allayaali haddii khiyaar nala siin lahaa lama ftaraqnaa maanu kala tagneen yacni waxa weeye oo qaarkayana ma dhinteen qaarkayana ma joogin walaakin laa khiyaara maca allayaali low lam yastasnuu haddaynay istisnoon lahayn istisnaaga waxaa looga jeedaa in sha allahu baa laga tilmaamaya oo insha allahuma istisnaaba haddaad naxwo tagto baabul istisnaa aad tagto iyadoo lagaga warramaayo marka waxa weeye insha allahu laga warramayo arki maysi haddaba istisnaaga lagaga warramo yacni naxwe lagaga warramaa kan ma aha naxwe waa ilaa iyo adawaadka kale ee walaalaheeda markaysagaa weeyey ayaa lagaga warramaa haddaa istisnaa maxaa loogu magacaabo istisnaha waxaa loogu magacaabay shabah buu gees kala leeyahay oo sharcan baa istisnaaga lagu magacaabay istisnaagii istilaaxiga ayaanu ahaanbe sidaas aawadeed baa lagu fasiray aayadda suuratu qalam ku soo aroortay walaa yastasnuun yacni waxa weye ma istisnoon waxaa looga jeedaa may bal reebino in shaa allahu may odhan axaadiista lafteedana waa ku timi man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allahu faqad istasnaa sunanka qaarkood baa soo wariyey sheekh albaanina waa quweeyey ruuxa dhaarta markuu dhaaranaayana yidhaahdaa in shaa allahu yidhaahdaa faqad istasnaa waa istisnoodo bimacnaa waa bal reebay saas aawadeed baa riwaayaadka qaar ay ku soo aroortay man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allahu in shaaa facala wain shaaa lam yafcal wallaahi saasaan samaynayaa in shaa allahu haddaad tidhaahdo yacni waxa weeye in shaa allahu baa dhaartii kaa burisay sidaas aawadee hadhow kafaara kugu waajibi mayso haddaad samayn weydo waayah waxyaalaha qaar haddii lagu ixraajiyo lagu yidhahdo noo dhaaro oad wallihii u marto aad tidhahdo insha allahu waxay noqonaysaa waxaweyaan waa dhaartii waxaweye maad dhaaran saasay noqonaysaa saas aawadeed qofka la dhaarsanayo ee dhaar lagu yeesho insha allahu inuu ku daro laga yeeli maayo ama markaa waxa weeye la doonaayo cahdi cidu inuu u qaado iyo wax la mida yacni markaa lagu dhaarinayo laga yeeli maayo insha allahu inuu ku daro wuxuu ihi qaala inahu yaquulu inaha baqaratun laa daluulun qaala waxa uu ihi nabi muuse calayhi salaam innahu wa ina allaha allah yaquulu wuxuu odhanayaa yacni wuxuu yidhi innahaa saca laydin amray inaad gowracdaan baqaratun sac weeye sacaasoo laa daluulun yacni mid markaa la dulleeyey oo shaqo lagu dulleeyey aan ahayn ay kayru mudallalatin bilcamal mid shaqo lagu dulleeyey midaan ahayn waa inay tahay tusiiru larda taa la dulleeyayoo tusiiru larda arlada fasha arlada yacni carrarogta ama fasha arlada yacni lagu falaa loo jeedaa taqlibuhaa arlada qallibta ciidda rogtaa liziraacati beerasho yacni markaa u rogta iskama rogaysee waa lagu waa laga shaqada waa laga shaqaysiinayaa marka waxaa laga tilmaamayaa mid sifadaale waa ynaynay ahayn mid shaqo lagu dulleeyey oo beeraha lagu falay waa ynaynay ahayn marka tusiiru larda waljumlatu jumlada jumlada maxaa loo jeedaa jumladan ficiyada ee tusiiru larda loo jeedaa sifatu daluul daluul sifadeedii weeyi laa daluulu mid la dulleeyey ma aha taa la dulleeyey oo tusiiru larda marka annafyu yani marka lilqaydi waalmuqayadi macan nafyigu labadaba waa u dhacayaa daluulna ma aha yani mid arlada fashana ma aha waljumlatu jumladu sifatu daluul daluul sifadeeda weeye daakhilatun fi nafyi nafyigay gudagasho fii xayizi nafyi bay ku jirtaa nafyigay ku guda jirtaay wuu ku wada dhacayaa daluul iyo sifada kasii sifaysanba waa ku wada dhacayaa nafyigu wala tasqi lxarsa mid beerta waraabisayna waa inaynay ahayn alarda almuhayi'ata liziraaca dhulka loo diyaariyey beerashada mid waraabisayna waa inaynay ahayn musallamatun min alcuyuubi waa mid markaa laga nabadgeliyey ceebaha iyo wa aahaari alcamali raadadkii shaqada mid laga nabadgeliyey waa inay markaa tahay ceeb oo dhan waa inay ka madhan tahay yacni markaa raad shaqana waa inay ku sugnayn oo lagu shaqaysan laa shiyata fiihaa midab kaleoo midabkeeda tarraxaya oo ku dhex jira ma jiro laa shiyata fiiha midab kale midabkeeda ma tarraxayo laa shiyata ay lowna ay laa lowna fiiha hayra lowniha midabaan midabkeeda ahayn oo midabkeeda ku dhex jiraa ma jiro midab kale ma tarraxaayo waa yacni cawlaan saafi ah qaaluu waxay yidhaahdeen al'aana haddadan ji'ta bilxaqi xaq baad la timi waxay u jeedaan bilxaqilwaadixi xaq noo caddaadoo waadix ah baad la timi sida uu markan amraya waa siduu markii horena amray tani hadday xaq tahay tii horeba waa xaq tani xaq weeyaan tii horena xaq bay ahayd nadaqta bilbayaani waxaad ku hadashay caddayn baad ku hadashay attaami dhammaystiran fa talabuuha way dooneen sacii sifooyinkaa lahaa fa waxay ka heleen cinda alfata albaari biummihi wiilkii agtiisa albaari u samafalaayay biummihi hooyadii u samafalaayay agtiisay ka heleen fashtarowhaa way ka iibsadeen bimal'i maskiha harageeda wax buuxiya oo dahaban dahab ah bay kaga iibsadeen dahaban waa tamyiis maskiga waxaa loo jeedaa haraggeeda yacnii haraggeeda dahab buuxiyay kaga iibsadeen calaa kulli xaal taa waa la soo wariyey waana la sheegay in markiisa marka ay qaali noqotay oo dabeed markii dambe marka waxa weeye qiimo aada u qaaliya yacni marka ay siisteen oo waxa weeye dahab marka haraggeeda buuxinaya waa la sheegay laakiin xadiis marfuuca oo nebiga loo rafciyey oo sidaa lagu hayaa ma jiro waxaanay ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen lacagteedu inay sidaa u badatay reer banu israa'iil unbaa laga soo naqliyay sida ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa ku sheegayo oo uu tilmaamayo in lacag fara badan laga siiyey kuma sugnaan mooyaane naqliga reer banu israa'iil ay soo naqliyay sidaas aawadeed mid la jasminayo ma aha inay sidaa tahay fadabaxuuha way gowraceen wamaa kaaduu kumay dhowaan yafcaluuna inay sameeyaan oo ay gowracaan kumay dhowaan liqalaa'i samaniha lacagteedu inay qaali ahayd daraaddeed marka waxay yacni ugu dhowaan waayeen maxay ahayd macinaadkii iyo madaxadayga ay samaynayaan iyo tacanudka iyo su'aalo badnaanta daraaddeed baa laga soo qaaday kaannahu marka waxa weye inay ku dhowaan inay gowracaan aynay ku dhowaan mise waxaa laga tilmaamayaa qaali noqoshada ay qaaliga noqotay daraaddeed ayaa laga tilmaamayaa inay yacni markaa aynay ku dhowaan inay gowracaan ficlanna way gowraceen saas aawadee bacdi waxay u fasireen in laga tilmaamayo yacni kaaduu an laa yafcaluu waxay ku dhowaadeen inay samayn waayaan inay samayn waayaan ayay ku dhowaadeen waana laga sheegay sidaa saxaabada qaarkood waa laga soo naqliyey waayahay calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa xagga markaa fadeexadda ku sugan ciddii yacni qofkan dishay sheegista la sheegaayo fadeexadday ka baqayaan daraaddeed iyo tacanudka ay isaga dhasheen ee markaa ay madaxa adkaayeen daraaddeed taasaa waxaa laga tilmaamayaa yacni warwareegga badan ay ka wareeg warwareegeen ee hor ka samayn waayeen ka inay ka dhigan tahay yani markaa iyagoo sameeyey sidii waxaan samayn oo kale shabah inay ku leeyihiin wa filxadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa low dabaxuu hadday gawrici lahaayeen aya baqaratin sac kastaoo kaanat ay ahaataba la ajza'athum waa ka gudi lahayd walaakin shaddaduu calaa anfusihim fashaddada allahu calayhim ha yeeshee nafahoodii bay ku adkeeyeen arrinkii su'aalaha badan ay ka keenayaan daraaddeed fashaddada allahu calayhim markaasuu ilaahay korkoodana ku adkeeyey sidaa waxaa laga soo wariyey yacni saxaabada qaarkood sida cabdullaahi ibnu cabaas baa laga soo wariyey iyo khayrkiiba waa laga sheegay waxaanay ka asaxay cabdullaahi ibnu cabaas buu ka asaxay isagoo mawquuf ku ah oo ibnu kasiirka odhanayo isnaadkiisu waa saxiix low akhaduu adnaa baqaratin iktafaw biha walaakinahum shaddaduu fashaddada allahu calayhim hadday qaadan lahaayeen saca ugu dhow hadday qaadan lahaayeen markii ugu horraysay ee la yidhi gowraca oo ka ay gowrici lahaayeen way ku filaan lahay ya ha yeeshee way isku adkeeyeen dabeedna waa lagu adkeeyey ya diinka in laysku adkeeyo ma maahee awaamirta waa in loogu camalfalaa siday u soo aroorto waana inaan laysku adkayn waa inaan laysku adkayn weyi ina hada diina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa qalabah diinkani waa yusri baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo yusri buu u saaxiib yahay diinkana cidi iskuma adkayso Eh, inuu ka qaalib noqdo mooyaane waayo amarka la yidhi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara waa mutlaq baqara mutlaqa weeyi aya baqara ayuu markaa imtisaalkii ku xasili lahaa amar fulintii waayo sifo gaara laguma xidhin saca ugu dhow hadday qali lahaayeen qawaaciddu waxay keensanaysaa inay ugu asixi lahayd laakiin markastay kastay su'aal keenaan oo isku adkeeyaanba bal waxaa noo sii caddeeya midabkay leedahay da'day tahay sifada kaley leedahay maxay tahay shuruud baa lagu kordhiyaa qayd baa lagu sii xidhaa mar walba waxay noqonaysaa marka waxa waa la sii khasisaa ya waa la sii khasisaa marka waxa weeye mutlaqyada itlaaqooda loogu camal falaa siday u soo aroortay in la ysku adkeeyana maaha waid qataltum nafsan faddaara'tum fiiha ay wadkuruu waxaa xustaan id qataltum goortaa disheen nafsan naf aa disheen halkanina waa ugu dambaysay aayadda qaaluu alaana ji'ta bilxaqi alwaadixi baa la qadarayaa oo sifo ah waayo haddii lagu daayo xaq baad hadda noola timi mafhuumka laga fahmaya waxay noqonaysaa markii hore xaq noolamaad iman umana jeedaan sidaase waxay u jeedaan xaq hadda noo caddaado waadixa haddaad noo sheegto sifadii aan si fiican wada garanayno sifadana haddii la garanayo in la xadfaa waa dhacdaa wama min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfu wa fi nnacti yaqil la sifeeyaha iyo sifada mid walba haddii la garanaayo in la xadfaa waa dhacdaa marka bilxaqi lwaadixi ibnu maalik wuxuu yidhi laakiin sifada in la xadfaa waa yartahay inkastoo culammada carabiyada qaar kale ay yidhaahdeen maya ma yare waa kasiir waxaa laga se yaabaa inuu uga jeedo mancuudka in la xadfaa ka badanoo nisbada marka loo eego mancuudka ayaa nactiga xadfigiisu aqala minhu uu yahay mid ka yar wain lam yakun qaliilan fii nafsi lmri nafsulamarku siday tahay yaanu qaliil ba noqon qur-aankana mawaadic buu kaga soo arooray ya'khudu kula safiinatin ghasba ay kula safiinatin saalixatin yacni doon kastoo wanaagsan buu qaadanayay hadduu doon kasta uu qaadanayey oo saalixa aan lagu qaydin waxaa ka imanaysa hadday maciibo qori laga iyo haddaan laga saarin mar layba waa qaadanayaa ka imanaysa marka waxa weye faa'iida kuma jirto marka qori in laga bixiyo wuxuu khadirna qoriga uga saaraya waxay ahayd waa si aanu boqorka markaa gaalka ahi aanu u qaadana daalimka ahi inahu laysa min ahlika ay laysa min ahlika annaajiin haakada waid qataltum nafsan ay wadkuruu waxaa xustaan id qataltum goortaad disheen nafsan naf aad disheen faddaara'tum aad isku riixriixdeen oo isku daafacdeen fiihaa yacni dilka naftaa la dilay ay isku riixriixdeen anigu maanu dilin iyo idinkaa dilay iyo adigaa dilay iyo anigu ma dilin adaa dilay iyo wax la mid a wallaahu mukhrijun maa kuntum taktubuun wallaahu allah mukhrijun waa soo bixinayaa maa kuntum taktumuun kaa ahaydeen qaar qarinaayaa ilaahay waa soo saarayaa oo waa muujinaya faqulnaa waxaanu nidhi idribuuhu bibacdiha idribuuhu garaaca oo ku dhufta markaa kan la dilay damiirka haadu wuxuu noqonayaa almaqtuul kii la dilay bibacdiha ay bibacdi laxmi lbaqara hilibka saca wax ka mida ku dhufta haadu wuxuu u noqonayaa sacyi marka bibacdi laxmi lbaqara laxmina waa la qadaraya hilibka saca wax ka mida ku dhufta markaa qofkan la dilay maydka ku dhufta kadalika ay mila dalika alixyaa noolayntaas mid la mida ama ixyaaan kadalik yuxyi illaahu allah waa noolaynaya almowtaa kuwa dhintayna waa soo noolaynaya wayuriikum waa idin tusinaya aayaatii aayadihiisa lacallakum tacqiluun si aa u fahantaan oo u weelaysaan buu idin tusinaya qisada ee laynoo sheegay waa la dibdhigay laakiin xagga dhicitaanka iyadaa horaan dhacday waayo waxa saca loo gowracayaa waxay tahay qofkan la dilay ee la garan waayey cidda dishay in markaa hilibkeeda wax ka mida ah, lagu dhufto qofkaas dabeedna qofku noolaado nebigaa ku dhufanaya dabeedna markaa wuu noolaanaya nebigana mucjisu u noqonaya arrinkaasi wuxuu noqonayaa arrin markaa nebinimadiisii caddaynaayo mucjizo ah ayuu nebigana u noqonay dabeed waa la soo noolaynaya markaa arrinkii horaan dhacay baa la dambeed sheegoo la dambaysiiyo taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan marka tan baa horraysay xagga dhicitaanka nin baa la dilay ninkii waa la garan waayey cidda dishay waa laysku riixriixay yacni cid waliba waa diiday allahna wixii markaa dadku qariyaan waa soo saaraa wallahu mukhrijun maa kuntum taktumuun ya ima fi dunya wa ima fi laakhira wuxuu soo bixinayaa ama adduunyadaba waa soo bixinaya soo saaraya ama aakhiru soo saarayaaba haddii adduunyada markaa la soo bixin waayo wax qarsoomayaa ma jiro wax walbana allah waa ogyahay allah wax ka qarsoomayaa ma jiro cid walbana jazaageedu siinaya waxaa laga qaataa yacni dhiiggana marka waxa weeye inaan u qarsoomine la soo saaraayo oo allah muujinaayo waxaa lagu yidhi markaa saci aad gowracdeen hilibkeedii wax ka mida ku dhufta asal ahaan sabab isuma aha oo si mutarida sabab ugu noqon maysee markan buu ilaahay sabab uga yeelay laakiin haddaynu innagu marka waxa weeye sac la qalay hilibkii soo qaadno oo qof markaa dhintay ku dhufanno ma aha qofku inuu noolaanayo marka si mutlaqa maahee dee markan baa sidan looga yeelay sabab looga yeelay waxaa ku sugan tambiih laynagu baraarujinaya asbaabta waxaa ku sugan awaamirta in loo hoggaansamo ayaa ku sugan oo markaa la qaato la fuliyo ayaa ku sugan waxaa ku sugan tacanudka reer banu israa'iil ay markaa madaxadayga badnaayeen ee jikaarka badnaayeen in laynoo sheegaya ayaa ku sugan waxaa ku sugan daliil bacsiga markaa caddaynaya ayaa ku sugan kadalika yuxyi illaahu lmawta sida uu markaa qofkaa dhintayba ilaahay u soo nooleeyey ayaa kuwa dhintana ilaahay u soo noolayn doonaa marka waxa waa daliil cala albacth ya waxaa ku sugan isbaat alqiyaas alqiyaas asaxiix qiyaaska saxiixa ah sugista la sugaayo kadalika yuxyi illaahu lmawta ayaa ku sugan wa yuriikum aayaatii aayadihiisana allah waa idin tusayaa aayaadkiisa allah waa idin tusayaa si aa u fahamtaan oo u weelaysaan waxaa laga qaadanayaa aayaadka marka in la fahmo oo waxa weeye lagu cibro qaato oo waxa weeye la barto ayaa laga qaadanaya yacni oo aayaadkii lagu tadabburo oo loo fiirsado aayaadkana waxay u qaybsamaan aayaad kawniya iyo aayaad sharciya aayaad kawni ah iyo aayaad sharci ah mid walba waa leeyihin marka in lagu tadaburo oo loo fiirsado iyadana waxa weye waa laga qaadanaya allah waxa uu yidhi waid qataltum nafsan ay wadkuruu waxaa xustaan id qataltum goortaad disheen nafsan naf aad disheen faddaara'tum ay isku riixriixdeen fiihi idqaamu taa'i fi lasli fi ddaal waxaa ku sugan ta'dii in lagu idqaamaayo asalka ta'da ahayd daalka lagu idqaamaayo sida loogu idqaamayaana waxay tahay taadii baa daal loo beddelayaa daalkaa daalka lagu idqaamaya dabeedna marka hamsatulwasli baa la soo jiidanaya marka laysku idqaamo xarafka horaa reeban ka dambaa xarakaysan xaraf saakina hadal lagama bilaabi karo oo waxa weeye waaban lagu dhawaaqi karin laa tabtadi bisaakinin walaa taqif ila bihi qaacidatun laa takhtalif ho ka bilaabin xaraf reeban laa tabtadi bisaakinin walaa taqif ilaa bihi xaraf reeban mooye wax kalena ha isku taagin qaacidatun laa takhtalif waa qaacido aan iskhilaafin weeye iddaara'tum baa dabeedna la yidhi hamsatulwasli baa la soo jiistay ujtulibat hamsatulwasli yacni si loogu gaadho dhawaaqa xarafka reeban ee hadalku ka bilaabmo si loogu dhawaaqo markaase iddaara'tum noqoto hadda fa cadaf baa la keeno marka hamsatulwasligu way iska dhacaysaa marka laga bilaabuunbaa hamsatulwasli markaa la akhriyaa laakiin waxa weeye tasqutu fi darji ama fi lwasli marka hadalka la xidhiidhinayo way dhacaysaa wa tahbutu cinda albad'i marka laga bilaabayana way sugnaanaysaa marka fadaaratum baa la odhanaya faaddaara'tum inaad tidhaahdaa laxni weeye wax akhriyeyna ma jiraan waid qataltum nafsan faddaara'tum ay fiihi idqaamu taa'i fi lasli fi daali ta'dii in lagu idqaamaa ku sugan idqaamku waa shadis weeye yacni waxa weye qolana idqaam bay tidhahdaa qolana iddiqaam bay tidhaahdaa kuufiyiinta iyo basriyiinta waana isla macno weeye idqaamkuna waa gelin weeye xarafka xarafka la gudagelinaya waa la ysku shedaya fii idqaamu taa'i waxaa ku sugan taada in lagu idqaamaayo yacni la dhex gelinaayo idqaamku waa idkhaale lagu shadaayo fil asli asalka ta'da ahayd fi daali daalka ay takhaasamtum waa doodeen yacni waxa weeye watadaafactum waa isku riixriixdeen oo isku tuurtuurteen adigaa dilay iyo maya adigaa dilay iyo idinkaa dilay iyo idinkaa dilay iyo wax la mida fiiha ay fii qatliha dilka marka waxa weeye naftaa la dilay bay isku riixriixdeen oo waxbay isu qiri weydeen wallaahu ilaahay mukhrijun waa soo bixinayaa mudhirun waa muujinayaa maa kuntum kii a ahaydeen taktumuuna qaar qariya waxaa qarinayseen ilaahay waa muujinaya waa soo saaraya oo min amriha yacni marka arrinkeeda iyo shanigeeda ahaaday wa hada ictiraad kani waxa weeye waa ictiraadoo waxa weeye waxay ku dhex jirtaa hadalka dambe la amrayo iyo qisadii bay ku kala dhex jirtaa wa huwa awal qisa qisada awalkeedii weeyo yacni waxa weeye waa mu'akharatun min taqdiim yacni marka waxaa laga soo dibdhigay yacni marka waxawe halkii horreysay ee marka waxa iyadu horraan dhacday faqulnaa waxaanu ku kulli markay gowraceen ictiraad muxuu u yidhi yacni markay yacni sacii gowraceen dabadeed baa amarkan la siinaya marka waxa weeye intani way isku xidhnaanaysaa faqulna idribuuhu bibacdiha iyo qisada kalea isku xidhnaanaysa aayaddan baa markaa muctarida faqulnaa waxaanu nidhi idribuuhu ku garaaca ayilqatiila ilqatiila ay ilmaqtuula kan la dilay bibacdiha yacnii hilibka sacaa wax ka mida ku dhuftoo ku garaaca faduriba bilisaaniha waxaa lagu garaacay carabkeedii aw cajbi danabiha ama lafturuqdeedaa lagu garaacay cajbudanabka waxaa la yidhaahdaa lafaha dhabarka lafta ugu dambaysa ee xagga duburta ugu xigta ayaa waxaa la yidhaahdaa cajbudanab baa la yidhaahdaa weliba laftoo dhanna lama yidhaahda yidhahdeen culammadu waa inta in yar oo dhuuxeeda ah oo gudaha ku jirtaa la yidhaahdaa inteeda sare ma aha lafta ugu dambaysa intay tahay ayay weliba inta dhuuxee yar ay tahay yacni dadka markaa hilibkooda iyo lafahoodaba ciiddu cunto ay burburaan cajbu danabku isagu waa hadhayaa sida xadiis ku soo arooray oo waa baaqi noqonaya isagu markaa ma baaba'o fa xayiya waa noolaaday aw cajbi danabiha dembiha ha odhan ee danabiha dheh fa xayiya waa noolaaday luqada carbeed faxaya iyo faxayiya labadaba waa la yidhaahdaa liyahlika man halaka can bayinatin wayaxya man xaya can bayinatin man xayiya iyo man xaya waa laba qiraa'o sabci ah wa qaala waxa uu yidhi qatalanii fulaan wa fulaan hebel iyo hebel baa i dilay libnayi cammihi laba ilmaadeeradiisa ayuu wuxuu yidhi labadaasaa i dilay wa maata waa dhinto dib buu dhintay waa noolaaday markuu noolaaday ayuu wuxuu sheegay cidda dishay hebel iyo hebel baa i dilay buui labadaasina ilmaadeer bay ahaayeenoo ubad ma lahayn markaa waxa weeye shakhsigan bay yidhaahdeen culammaduyo waxay doonayeen dhaxalkiisa inay qaataan hoos intay u dilaan dabeedna marka waxa weeye ay xoolihiisa dhaxladaan u qaataan wa maata waana dhintay fa xurimaa waxaa laga xirmaaniyo laga qadiyey almiraasa dhaxalkii baa laga qadiyo laga xirmaaniyey afcaalu lxirmaani waalmanci waalictaa laba mafcuul bay qaadataa sidaas aawoodee mafcuulkii koowaad waa arifu tasniyaho yacni naaib faacil buu hadda noqday kii labaadna waa almiraasa man xurima khayraha faqad xurim xadiiskii soo arooray ee ku saabsanaa ramadaanta waxaad wakhtiyada qaar maqlaysaa dadka qaar oo ku khudbadaynaya man xurima khayruha waana laxni waa qalad man xurima khayraha weeyi laba mafcuul bay qaadataayo mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa naa'ib faacilo waa damiir qarsoonoo manka u noqonaya man xulima ku kastoo laga manciyo huwa isaga manka khayrahaa khayrkeeda laga manciyo waa sidaas marka waa in la nasbiyaa mafcuulka labaad yani markaa weeye markaa khayraha fa xurimaa labadiiba waxaa laga manciyey almiiraasa dhaxalkiibaa laga manciyey waqutilaa waana la dilay qaala tacaala allah wuxuu yihi kadalika ay kadalika alixyaa noolayntaas mid la mida yuxyi illaahu lmawtaa ilaahay wuxuu noolaynayaa kuwa dhintay wayuriikum wuxuu idin tusinayaa aayaatihi aayadihiisa dalaa'ila qudrati qudradiisa waxyaalaha u daliilka ah ayuu idin tusinayaa lacallakum tacqiluuna si a u weelaysaan lacallo waxaa loo isticmaalaa taradina waa loo isticmaalaa tacliilna waa loo isticmaalaa laakiin qur'aanka markay ku timaado lacallakum waxaa loo fasiraa sida saxiixa ee qawiga ah ee culammadu u badan yihiin tacliil baa loo fasiraa culammada qaar oo taraji u waa jiraa oo yidhi waxa weeye raajiina xaal aad rajaynaysaan yani marka an tacqiluu saasoo kale u fasiraya laakiin sida fiican ee saxan jumhuurka culammaduna mareen waa in tacliil loo fasiro likay tacqiluu si aa u fahantaan oo u weelaysaan tatadabbaruuna aa ugu tadabburtaanoo fataclamuuna aa ogaataan ana alqaadira ka awoodaa calaa ixyaa'i nafsin waaxida inuu naf keliya nooleeyo awoodaa qaadirun waa awoodaa calaa ixyaa'i nufuusin kasiira nafo badan inuu nooleeyona waa kari karaa fatu'minuuna dabeedna aad rumaysaan uma qasad quluubukum intaa dabadeed way adkaato way qallashay qalbiyadiinnu qoladii reer banu israa'iil baa lala hadlaya min bacdi daalika intaa dabadeed bay qalbiyadiinni qallashay markii qofkaa dhintay siduu ilaahay u nooleeyey laydintusiye iyo aayaad kaleba ayaa dabadeed qalbiyadiinni adkaadeen oo qallaleen fa hiya quluubtiinnu kalxijaarati dhagxantay la mid ahaatay aw ashaddu qaswa aw ashaddu ay wa ashaddu waana ka daran tahay qaswatan xagga qallaylkii adaygana dhagxanta waa ka daran tahay oo awda leh waa bimacna alwaaw ama la yidhaahdo awdu waa bimacnaa bal aw ashaddu qaswa bal hiya ashaddu qaswa iskabadaa marka dhagxanta inay la mid tee waaba ka darantay xagga adayga dhagxanta waa ka darantay qalbiyadiinnu dhagxanta waaba ka daran ama la yidhaahdo cala tafsiili weeyo la yidhaahdo qaarkiinna qalbiyadoodu dhagxantoo kalay ahaadeen xagga adayga qaarkiinna waaba ka daran yihiin yacni markaa dhagxanta waaba ka adag yihiin oo waa ka daran yihiin oo cala tafsiili ay tahayoo qoloba yacni qaybba mid lagu shabbaha awjuh kalena waa sheegaan culamadu haddii shaki loo fasiro shakigu wuxuu u dhacayaa nisbada makhluuqu u dhacayaa nisbada ilaahay u dhici maayo waayo ilaahay shaki waa ka nasahan yahay kafa bishaki jahla yacni markaa shaki baa aqoon darro cid ugu filan ilaahayna jahli waa ka nasahan yahay marka in la yidhaahdo yacni cala alibhaami ama cala tashkiiki in laga tilmaamaayo in la leeyahay haddii idinka laydinku yidhahda wax ku shabaha waxay is odhan lahayd talow ma dhagxantay la mid yihiin xagga adayga qalbiyadoodu mise waaba ka daran yihiin ya saas la yidhahdo wa inna min alxijaarati dhagxanta waxaa ka mid ahaaday lama yatafajaru mid waxa uu burqanayo ayaa ka mid ahaaday minhu maagaa uu ka burqanaayo minhumaadaa loo celinayaay minhu xaggiisa uu ka burqanaayo maadaas al anhaaru durdurra ay ka burqanayaanoo ila ka soo baxayaan wa inna minhaa dhagxanta waxaa ka mid ahaaday lamaa yashaqaqu yacni markaa kii dildilaacayaa ka mid ah ay lamaa yatashaqaquba asalku ahaa fayakhruju uu ka soo baxaayo markuu dildilaaco minhu yacni maagaa xaggiisa uu ka soo baxayo dhagxantii markaa ku dhacaysa almaau biyo ay ka soo baxayaan wa inna minha waxaa ka mid ahaaday dhagxanta lamaa yahbitu mid markaa degaaya ayaa ka mid ahaaday oo soo dulundulcoonaaya ama hoos u degaaya min khashyat illaah ay min ajli khashyat illaah cabsida ilaahay daraaddeed ayuu hoos ula dumayaa ama ula dulundulcoonaya wama allaahu allah ma ahan bikaafilin mid ka moog ma ahan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay kama mooga ee waa og yahay oo wax ka qarsooni ma jiraan allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil qalbiyadooda inay adkaadeen oo qasaawatalqalbi ay ku dhacday qalbiyadooduna waxay noqdeen sida dhagxantoo kale iyo dhagxanta wax ka daran oo ka sii adayg badan bay noqdeen qaar la mida waayo dhagxanta qaar biyo ka soo burqadaan baa ka mida qaar durdurra ka soo baxaan baa ka mida qaar markaa cabsida ilaahay daraaddii la soo dulundulcooda ama hoos u dega ayaa ka mid ah marka allah waa ka baqaan yagana quluubtoodu yacni way adag tahayoo yacni ma dabcayso ma khushuucayso yacni waxa weeye waa mid aad iyo aada u adag dhagaxa ayaa ka jiricsan yaa allahna cidnaba kama haafilhe cid walba waa ogyaho waxaad samaynaysaan ilaahay haafil kama aha ee waa ogyahay ogaalka ilaahay ogyahayna waxaa ka dhalanaaya waa idinka abaalmarinaya waa idinka jazaynaya waqtiyada qaarkood baa dhagxanta qaar ay ka soo dhacaan buurta dhaladeeda markaasay soo dulundulcoodaanoo xagga hoose yimaadaan cabsi ilaahay bay la soo dhaceen haakada dhagxanta qaarkood ayaa markaa durdurra ka soo baxaan oo dhagaxaa biyuu ka soo baxaya ya dhagxanta qaarkood ayaa markaa waxa weeye intuu dildillaaco biyo ka soo baxaan maxay ku kala duwan yihiin lamaa yatafajaru minhu lanhaar wa ina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu alanhaar wa ina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu almaa waxaa laga tilmaamayaa midna si markaa joogto aba ah bay uga soo baxaan midna xilliyada qaarkood bay ka soo baxayaan intuu dilaaco allah waxau yidhi uma qasat intaa dabadeed waa adkaato waa qallashay quluubukum qalbiyadiinnu ayuha alyahuudu yahuudey salubat can qabuuli alxaq waxay ka adkaatay xaqa inay aqbasho qabuul baa la odhanaya qubuul ma aha fataqabbalahaa rabbuha biqabuulin xasan min bacdi dalika intaa dabadeed bay qalbiyadiinni adkaatay almadkuuri min ixyaa'i alqatiili wamaa qablahu min alaayaat yacni kaa la soo sheegay dabadii oo min ixyaa'i lqatiili kii la dilay in la nooleeyo ahaatay mintaa bayaamniye ahe iyo wamaa qablahu waxaa ka horreeyo min alaayaati aayaati aayada intaa dabadeed bay qalbiyadiinni adkaatay fa hiya qalbiyadiinnu kalxijaarati dhagxantay la mid ahaatay dee qalbiguna waa meeshii taqwadu degaysay attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa wa ashaara ilaa sadri taqwadu halkaasay ku sugantay asalkeedaa ku sugan baa laga tilmaamaya hadduu qalbigu hagaago oo taqwa gasho iyo iimaan jidhka kalena waa hagaagayaan alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jidhka waxaa ku jira cad yar waa mudqa mudqadu waa maxay wa qadru maa yumdaq waa in mar la calaaliyo ya waa in mar la calaaliyo cadkaa yari hadduu hagaago jidhku waa wada hagaagaya hadduu kharibmo xumaadana waa wada xumaanaya alaa wahiya alqalb waa qalbiga saas aawadee waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici alraxmaani yuqallibuha kayfa yashaa ya qalbiyadu waxay ku sugan yihin laba farood oo ilaahay u sugnaaday dhexdooday ku sugan yihiin oo siduu doonu u gedgediyayaa saas aawadeed baa nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ka qalbiyada gedgediyow qalbigayga diinkaaga ku sub ducada caynkaasa waa in aad loo badiyaa fa hiya qalbiyadiinnu haddaa markaa tihiin yuhuudda kalxijaarati dhagxantay la mid ahaadeen filqaswati xagga adayga ayay kala mid ahaadeen aw ashaddu qaswa wa ashaddu qaswatan waana ka darnaadeen xagga adayga minhaa ay min alxijaarati dhagxanta waa ka darnaadeen naala alkhilaafata aw kanat lahu qadara wa kanat lahu qadara awda oo bimacna alwaaw ah shawaahidda loo soo qaatay ka mid tahay khilaafadii buu gaadhay cumar bnu cabdilcasiis aw kanat lahu qadaran wa kanat lahu qadaran ay maqduuran mid loo qadarayna way u ahaatay ma waxaa loo jeedaa khilaafada isagaa gaadhay ama maqduur bay u ahayd labada mid ahaan baa dhacay miyaa laga tilmaamaya may waa liljamci awdu awdu liljamci weeyi aw ashaddu qaswatan bal hiya ashaddu qaswatan waaba ka darantahay xagga adayga minhaa dhagxanta waa ka daran tahay balna saasaa loogu fasiray wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun bal yaziiduun wa inna min alxijaarati dhagxanta waxaa ka mid ahaaday lamaa yatafajaru ay laladii kii yatafajaru u burqanayo minhu maagaa uu ka burqanayo alanhaaru durdurra ay ka burqanayaan wa inna minhaa waxaa ka mid ahaaday dhagxanta lamaa yashaqaqu ladii yashaqaqu kuu dildilaacayay fii idqaamu taa'i fi lasli fi shiin waxaa ku sugan ta'da in lagu idqaamayo yacni lagu shadaayo la dhex gelinaayo fil asli asal ahaanta ta'da ahayd fi shiini e shiinka oo shiin inta loo bedelaa shiinka shiinka lagu idqaamayo yatashaqaqu baa asalku ahaa yatashaqaqu fayakhruju waxaa ka soo baxaya minhu yacni maagaa xaggiisa oo dhagaxa dhagxanta ku dhacaya maadu dhagxantay ku dhacaysa almaau biyaa ka soo baxaya wa ina minhaa waxaa ka mid ah dhagxantii lamaa yahbidu ay ladii kii yahbidu degaayey oo hoos u degayey ama hoos u dhacayay yanzilu min culuwin wuxuu ka soo degayaa oo ka soo dulundulcoonayaa min culuwin meel sare ilaa suflin meel hoose ayuu usoo yani markaa degayaa ama usoo dulundulcoonayaa mm, yataraddaa min culuwin ilaa suflin min khashyat illaahi ay min ajli khashyat illah buu la soo degayaa oo hoos markaa waxa weeye u soo dulindulcoonaya min ajli khashyat illah wa quluubukum qalbiyadiinnuna laa tata'asaru yacni markaa ma saamoobayso oo isma bedelayso oo wacdigiiyo waanadu saamayn maayaan walaa taliinu ma jilcayso walaa takhshacu ma khushuucayso wama allaahu allah ma ahaan bihaafilin mid ka moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay kama mooge waa og yahay oo waa taalacanaya waana idinka abaalmarinaya wa innamaa yu'akhirukum wuxuu idin dibdhigayaa liwaqtikum wakhtigiinnuu idin dibdhigaya yacni si aad jashiina u dhammaystirataan ayuu markaa idin dibdhigaya wa fii qiraa'atin bitaxtaaniya qiraa'o kale waxaa ku sugan hadduu qiraa'o yidhahdo wuxuu uga jeedaa inay sabci tahay buu uga jeedaaye wa quri'a hadduu yidhahdana shaad buu uga jeedaaye wa fii qiraa'atin waxaanu ku socdaa kollay markaa waxawan yani salaasadu inay shaaddo tahay ayuu markaa ku socdaa yani laakiin waxay u badiyaan culammadu shaaddo inaynay salaasaduna ahayn wa fii qiraa'atin qiraa'o waxaa ku sugnay bitaxtaaniya yani markaa tii markaa taxtaaniyadii in la akrinayo tii labada dhibcood hoosta kulahayd lahayd camaa yacmaluun marka camaa tacmaluun iyo camaa yacmaluun labada waa la akrina fawqaaniya iyo taxtaaniya la kala odhanayaa labada marka dhibcaha markaa ta tahay iyo markay ya tahay bacdayada taxtaaniye lama yidhaahdee muwaxada la yidhaahdaa wa fiihi waxaa ku sugan iltifaatun milicsi la milicsanaayo ama la daymoonaayo can ilkhitaabi khitaabkii laga milicsanaayo oo haybe hadalkii loo celiyey marka camaa tacmaluuna waxay waafaqsan tahay uma qasad quluubukum yagaa lala hadlayaa wama allahu bigaafilin camaa tacmaluuna yagaa lala hadlayaa marka taxtaaniye laga dhigo camaa yacmaluun waxaa ku sugan fiihi iltifaatun milicsi baa ku sugan can ilkhitaabi laga milicsanayo haybo ila camaa yacmaluuna qiraa'ada kalu uu ishaaraya yacni haybo markaysagaa laga dhigay allah kama haafila camaa yacmaluun waxay samaynayaan ilaahay kama haafilaha marka can ilkhitaabi ila alghayba ayaa iltifaatka looga jeeda waana isilaax marka waxa weeye balaaqi ah weeye afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaam allah allah wuxuu yidhi afatatmacuuna miyaa tamaaciyaysaanoo rajaynaysaan an yu'minuu lakum inay idiin hoggaansamaan miyaa rajaynaysaan amana marna ba' baa lagu gudbiyaa marna laan baa lagu gudbiyaa haddii ba' lagu gudbiyo rumayn bay noqotaa haddii ba' lagu gudbiyana tabmiim baa ku jiro labada macnoba waa wada gudanaysaa rumayntii iyo inqiyaadkii mid walba oo inqaada ayaa laam ku gudubtay inqaada lahu waa u hoggaansamay yu'minu billaahi wa yu'minu lilmu'miniina marka waxay noqonaysaa in inqiyaad laga tilmaamaayo marka laam lagu gudbiyo tadmiinka mar waxay yidhahdeen culammadu marna xarafkuu galaa marna wuxuu galaa ficilkuu galaa marka haddii la yidhahdo xarafkuu gelayaa lakum ay eh, bikum bay markaa noqon lahayd laakiin hadda mawdican ansab uma aha waayo dee waxa weeye yacni waxaa laga dhigay yacni markaa nebigii gaarnimo looma sheegin an yu'minuu lakum marka inqiyaadka oo la yidhaahdo tadmiinku ficilku ku jira marka horena waxa fiican in la yidhaahdo ficilku ku jira baa ka fiican tadmiinku xarafku ku jira siduu shaykhulislaam ibnu taymiya taymiyaba aada ugu tafsiiliyo ugaga hadlay kitaabkiisa muqadimatun fi usuuli tafsiir yani wejiga in la yidhahdo xarafku gala waa daciif buu odhanayaa ee sida fiicani waa in la yidhahdo ficilku gala afa tatmacuuna miyaad tamaaciyaysaan oo rajaynaysaan an yu'minuu lakum inay idin hoggaansamaan ay yudcinuu ama yanqaaduu lakum idinka inay idin hoggaansamaan oo idin raacaan miyaa rajaynaysaan oo tamaaciyaysaan waqad kaana walxaal qad kaana uu ahaa fariiqun kooxoo minhum iyaga ka midi yuhuudda ka midi yasmacuuna qaar maqla ay ahaayeen kalaam allaahi hadalka allah hadalka ilaahay ay maqlayeen oo tawraad oo kalaamullaahi ay maqlayeen suma yuxarifuunahu intaa dabadeed bay beddelayeen min bacdi maa caqaluuhu markay weeleeyeen oo fahmeen dabadeed waxay beddeleen wahum yaclamuun walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan inay been abuuranayaan ay garanayaan bay beddeleen waidaa laqu ladiina markay la kulmaan kuwii aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan oo muuminiinta ku odhanayaan aamannaa waa rumaynay bay odhanayaan waidaa khalaa markay gaar noqdaan bacduhum barhkoodba ilaa bacdin barhka kale ay u gaar noqdaan oo u tagaan waa kuwo kale oo markaa yuhuuddii ka mida iyo madaxdoodii ka mida qaaluu waxay odhanayaan kuwaas madaxda ahi atuxaddisuunahum miyaa uga warramaysaan yacni muuminiinta muxamed iyo muuminiinta miyaa uga warramaysaan bima fataxa allahu calaykum wuxuu ilaahay idiin furay oo culuum ah iyo cilmiye ah miyaa uga warramaysaan liyuxaajuukum bihi si ay idinkula doodaan oo caaqibada arrinku uu noqdo marka dambe inay idinkula doodaan oo idinku xujeeyaan cinda rabbikum rabbigiin agtiis laamku waa laamu sayruura walcaaqiba maqsuud yaga uma aha inay la doodaan laakiin waa ka dhalanaysaayo caaqibadu si ay caynkaa u noqoto ugu dambayso ha u sheeginay markaa leeyihiinoo hamsadu waxay u dhacaysaa inkaar inay uga jeedaan yaa ayay u dhacaysaa oy leeyihiin markaa waxaa ha uga warramayna afalaa tacqiluuna miyaydaan markaa waxba fahmaynoo wax weelaynaynin miyaydaan wax fahmaynoo wax weelaynaynin awalaa yaclamuuna miyaynay ogeyn ana allaha inuu allah yaclamu og yahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan oo qarsanayaan wamaa yuclinuuna iyo waxay muujinayaan alladii yusiruunahu waladii yuclinuunahu wa minhum yuhuudda waxaa ka mid ahaaday ummiyuuna qaar ummiyiina ah oo aan waxna qorin waxna akhriyin ummiyiintaasoo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan garanayn ilaa amaaniya laakin yatamannawna amaaniya ha yeeshee waxay tamaniyayaan iska yidi diilooyin iyo tamani bay iska tamaniyayaan oo si markaa isleeyihiin sidaasaa markaa waxa weeye ay wax noqonayaan ama janna iska gelaysaan ama wax la mida ama xaqu waa sidaas iyo wax la mida waxaa kaloo loo fasiray laa yaclamuuna alkitaaba qaaraan kitaabka garanaynin baa ka mid ah ilaa amaaniya akhrin markaa mujarad oo ay yacni xuruuftiiyo kelimaadka akhriyaan mooyaane wax macno aan u garnay sidaana waa loo fasira amaaniya looga jeedo xagga qiraa'ada mujaradada ah ee tilaawada bes ay akhrinayaan wa inhum ilaa yadunnuun iyagu ma aha qaar malaynaayo iska mala awaalaayo mooye wax kale ma aha waxbay malmalaynayaan laakiin xaqiiqadii xaqa iyo sharciga garan maayaan fawaylun cadaab darani liladiina kuwii ha u sugnaado yaktubuuna qoraaye alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahooda ku qoraya waa u sugan yahaa loo jeedaayo suma yaquuluuna intaa dabadeedna odhanayay haadaa kani kitaabkay sheegayaan min cindi illaah allah agtiisuu ka ahaaday waxay sidaa u odhanayaan liyashtaruu bihi si ay ugu beddeshaan samanan markaa lacag qaliilan yar ay ugu beddeshaan adduunyaa looga jeedaa si ay ugu beddeshaan oo ugu doorsadaan fa waylun lahum cadaab daran ha u sugnaado iyaga mimaa katabat aydiihim yacnii gacmahoodu qoraalka ay qortay aawadeed ha ugu sugnaado wa waylun lahum cadaab darani ha u sugnaado ama waadi naareed ha u sugnaado mimaa yagsibuun yacnii kasabkooda daraaddii ha ugu sugnaado xumaanta ay kasbanayaan kufriga iyo macaasida allah wuxuu inoo sheegayaa nimanka yuhuuddu inay markaa waxa weeye madaxadayg lahaayeen oo xaqay garanayaanba ay beddeli jireen marka allah wuxuu yidhi ma waxaad rajaynaysaan oo tamaaciyaysaan inay ii hoggaansamaan iyagoo koox yaga ka midii intay maqlaan hadalkii ilaahay ee towraad uu ku yidhi haddana ogaan ay u beddeli jireen iyagoo garanaa taxriif ay ku samayn jireen taxriifku waa maxay waa bedelaad taxriifku wuxuu qaybsamaa laba qaybood taxriifu lafdin iyo taxriifu macna inay lafdiga bedelaan iyo inay macnaha bedelaan ya yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih kelmadaha ay bedelayaan yacni meelahoodii bay ka bedelayaan labada mid walbana way sameeyeen inay lafdiga bedelaan oo ziyaadiyo nuqsaan ku sameeyaan iyo inay macnaha beddelaan oo ta'wiillo baatila saaraan waayo kutubtaa hore waxa qaybsanaa oo keliya nebiga nebiyada loo soo dhiibay baa qaybsanaa nebiyadu waa qaybsanaayen laakiin dadka kale atbaacu ambiyaa may qaybsanayn yagaana la yidhi xafido ilaaliya ayaa iyaga lagu yidhi dadka bima stuxfiduu min kitaabi illah waxaa laga dalbay inay xafidaan oo ilaaliyaan dabeedna waa dayaceen dabeedna waa la taxriifiye waa la beddelay laakiin qur'aanka allah baa ballan qaaday inuu ilaalinayo innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduun annagaa dikriga oo qur'aanka ah soo dejinnay annagaana ilaalinaynaa allah yidhi marka qur'aanku waa maxfuud wax laga beddelayaa ma jiro haddii taawiillo baadila xagga markaa lafdiga lama bedeli karee haddii xagga macnaha la is taawiil baatila saar oo macnaha bedela lafteeda uma suuro gelayso cidda beddeshay cid baa caddaynaysa sida sawaabkii xaqa ah yacni caddaynaysa wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa qaar yuhuudda ka midii inay odhan jireen waa rumaynay ay munaafiqayn jireen amaba ay odhan jireen muxamed waa nebi xaqa laakiin carab keliya loo soo diray labada mid walba culammadii salafka waa laga soo naqliyey qaarkood way munaafiqayn jireenoo markay muuminiinta u yimaadaan waxay odhan jireen waa rumaynay markay kuwa kale markaa madaxdooda ah ee yuhuudda ay u tagaanna waxa weeye way isku qabsan jireen arrinkaas waxayna odhan jireen ha uga warramina wuxuu ilaahay dee idiin furay ee cilmi ah oo tawraad bay saasi ku sugnayd ha ku odhannina marka uu wax sheego maxamed ha odhanina saasi markaysagaa waanu haynay inay saa taho towraad baabay ku sugnay ama sifada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam towraad saasay ugu taallay ha odhanina atuxadisuunahum bima fataxa allahu calaykum liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum ka qariya ya qarintaa ay qariyaan ma waxba ku qarsoomaya ilaahay wax walba waa og yahay allahna wax ka qarsoomaya ma jiro awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun wax walba ilaahay waa ogyahay waxay muujinayaan iyo waxay qarinayaanba waxaa ka mida qaar ummiyiin ah oo aan kitaabkii waxba ka garanayn laakiin wax tamaniyaya oo wixii loo sheegay iska tamaniyaya inay saa noqonayso in waxaa la siinayo inay waxaa helayaan in waxaweye loo dembi dhaafayo inay janno iska geli doonaan inay nebiyadii ay ka isiraayeen u shafeeco qaadi doonaan iyo waxyaalo la lamida saa waa loo fasira si kale waa loo fasiro ummiyiinta in laga tilmaamaayo qiraa'ada markaysaa markaa iyagu tafsiirkii iyo macnihii baynay garanayn laakiin qiraa'e mujarada ah bay akhrinayaan waxaa jira dad markaysaga qoraalka aan waxba qori karin laakiin haddana waxa weeye yacni korka wax laga qaybsiiyo oo haddana korka wax ka akhrin kara ayaa jira marka in ictibaarkaa loogu magacaabo iyo in markaa la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa haddii aan macnaha aan la garanayn nooc umminnimo inay tahay tafsiirkiiyo macnaha inaan la garanayn nooc umminnimo inay tahay yani markaa lagu itlaaqayo amaaniyana waa dhacdaa in qiraa'ada looga jeedo hmm. alqa shaytaanu fii umniyati ay fii qiraa'ati umniyatun amaaniy ya alqa shaytaanu suurat lxaj alqa shaytaanu fii umniyati ay fii qiraa'atihi markuu akhrinaayo buu qiraa'ada ku dhex tuuraya waswase iyo shaytaanku wax soo tuuraya yani khawaair mm. marka taasna waxaba waa la yidhi halkaas waxaa laga qaadanayaa in qur'aanka barashada la baranaayo la kordhiyo oo macnihiisa iyo tafsiirkiisana la barto oo waxa weeye umminimadu inay maraatib tahay calaa hada tafsiir oo mid dhammaystiran iyo mid naaqisaba ay leedahay oo waxa weeye haddii aan markaa tafsiirkiiyo macnihii la garanayn in marka waxa weeye qadar um-, ummiye ahi inay jirto yacni markaa laga qaadanayo calaa haada allah waxau yidhi afa tatmacuuna miyaa tamaaciyaysaan oo rajaynaysaan ayuha almu'minuuna kuwiinan mu'miniinta ahow an yu'minuu lakum inay idiin hoggaansamaan ay ilyahuudu yahuudu waqad kaana walxaal qad kaana xaqiiqe uu ahaa fariiqun koox daa'ifatun minhum koox yaga ka midii ay min axbaarihim culammadooda ka mida oo la yidhaahdo minhum damiirka maxalu jar yaalla ayaa markaa la bayaaminaya axbaarin ku bayaaminaya ama la yidhahdo daa'ifadu caddaynaya fariiqa oo laga tilmaamaayo eh, axbaaruhum yacni daa'ifadaasoo axbaartoodii culammadooda ah sida horea labada fiican waqad kaana walxaal qad kaana uu ahaa fariiqun koox ay daa'ifatun minhum koox iyaga ka midii axbaarihim ay min axbaarihim culammadooda ka midii yasmacuuna qaar maqla kalaamallaahi hadalka allaha qaar maqla ay ahaayeen fi tawraati tawraad uu ku yidhi ila kutubtu allah soo dejiya ama tawraad ha noqoto ama injiil ha noqoto ama qur'aan ha noqote ama zabuur ha noqotee ama kutubaha kale nebiyada lagu soo rogay dhammaan waa kalaamullah kalaamullah wey kalaamallaahi hadalka allah bay maqlayeen fi tawraati tawraad markaa xaaluu ku sugan yahay hadalka allah uma yuxarifuunahu intaa dabaed way beddelayeen ay yugayiruunahu waa beddelayeen min bacdi maa caqaluuhu markay weeleeyeen ee fahmeen dabadeed fahimuuhu marna waxay beddelayeen xagga lafdiga marna waxay ka beddelayeen xagga macnaha waxay beddelayeen wahum yaclamuun walxaal hum yagu yaclamuuna ay garanayaan annahum muftaruuna inay been abuurteen ay garanayeen waalhamzatu hamzaduna lilinkaari inkaar bay u sugnaatay ay laa tatmacu yacni marka istifhaam inkaariya macnuhu wuxuu u dhacayaa laa tadmacuu ha damaaciyina oo ha rajaynina inay marka idin hoggaansamaan falahum saabiqatun bilkufri yacni marka arrin horreeyey oo gaalnimo ay la hormareen ayaa u sugnaaday wa idaa laquu markay la kulmaan ay munaafiqu lyahuudi yahuudda munaafiqiinteedu aladiina kuwii ay la kulmaan aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamannaa waa rumaynay bianna muxammadan inuu muxammed sala allahu calayhi wasalam nebiyun nebi uu yahay waa rumaynay bay odhanayaan wa huwa almubasharu bihi waana kii lagu bushaareeyey fii kitaabina kitaabka yagii gudihiisa waa kii lagu bushaareeyey bushaaradiisa lagu sheegay wa mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed wa idaa khalaa markay gaar noqdaan yacni waxaa la tadmiiniyey rajaca markay noqdaan waa gaar noqdeen waana laabteenoo noqdeen bacduhum barkoodba ilaa bacdin barka kale u laabteen muxuu yihi rajaca la tadmiiniyey maxaa uu yidhi oo rajaca ugu fasiray ilaa baa lagu gudbiyey dee khalaa macahum baa la odhan lahaa mar haddaan marka waxa weeye ilaa la yidhi macnihii rajaca waa inay meesha ku jirtaan ya tadmiinkuna waa maxay kelmad baa kelmad kale macnaheed la cabsiinaya labada macnay wada gudanaysa wa idaa khala markay gaar noqdaan oo ay laabtaan rajaca ay noqdaan bacduhum barkoodba ilaa bacdin barhka kale ay u laabtaan qaaluu waxay odhanayaan ay ru'asaa'uhum kuwa odhanaya waa kuwii madaxda ahaa alladiina kuwaasoo lam yunaafiquu iyagu aan munaafaqayn ya aan iyagu munaafaqayna gaalnimadooda iska caddaystay yacni kuwaasaa odhanaya ila kuwan kale waa kuwan markaa iyagu laba callaynaya ee markaa munaafaqaynaya waxay ku odhanayaan liman naafaqa kii munaafaqeeyey waxay ku odhanayaan atuxaddisuunahum miyaa uga warramaysaan ay ilmu'miniina kuwa mu'miniinta miyaa uga warramaysaan bimaa fataxa allahu calaykum wuxuu ilaahay idiin furay oo cilmiya ah ay carafakum idin garansiiyey fi tawraati tawraad idinku garansiiyey oo min nacti muxamadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi muxamed ah liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan ay liyukhaasimuukum si ay idinla doodaan yacni miyaa uga warramaysaan caaqibadu si ay ugu dambaysiiyo ciribdambeedku inay idinla doodaan wallaamu laamkuna lisayruurati sayruuro iyo caaqibu u sugnaaday laamku tacliil ma aha haddii la yahay laamku waa laamu tacliil waxaa ka imanaysa maxay inay la doodaan inay rabaan inay maqsuud u tahay oo waxay ugu sheegayaan si ay markaa iyagoo doonaayo inay la doodaan dee muraadna taasi maaha allah agtiisa inay kala doodaan yani markaa muraadna marka laamu sayrura waalcaaqiba la yidhaahdaayo shayga cillada laga dhigay haddaanu ahayn maqsuud cidda aanu u ahayn oo ujeeddada aanu u samaynayn laamu sayruurati walcaaqibati baa la yidhahdaa faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan wa xasana yacnii fircawn iyo atbaacdiisibaa qaatay muuse oo markaa waxa weeye sanduuq lagu riday markii uu dhashay dabadeed ayay qaateen yacnii sidii laqiid oo kaley u qaateen ilmo la helay liyakuuna lahum caduwan wa xasana si uu markaa caaqibadu ugu dambayso cadow inuu u noqdo maqsuudu ma ahayn cadow ha idiin noqdo ya yacni marka waxay doonayeen in ilma i ka yeeshaan ama uu anfaco ya casaa an yanfacana aw natakhidahu walada marka maqsuudu ma ahayn inuu marka cadow u noqdo liyakuuna lahum caduwan wa xasana laakiin caaqibadiyo ma'aalku si ugu dambeeyo inuu cadow u noqdo walow maqsuud bayaan u ahaane oo halka carabi ahaan la yidhaahdo liduu lilmowti wabnuu lilkharaabi liduu wax dhala walada yalidu lid waa amar liduu wax dhala lilmawti si uu caaqibada ugu dambeeyo geeri ay ugu dambeeyaan markuu qofku wax dhalaayo wuxuu u dhalayaa inuu dhinto mise inuu noolaado waxaa isaga maqsuud ah inuu noolaado laakiin caaqibada muxuu ku dambaynaya inuu dhintaaba ku dambaynaya ciddani oo waari mayso liduu lilmowti wax dhala lilmowta si ay geeri ay ugu dambeeyaan caaqibadu si ay caynkaa u noqoto kollayba ka baxsan maayaane wabnuu wax dhisa lilkharaabi si ay kharaab ugu dambayso caaqibadu sidaa u noqoto liyuxaajukum si ay idinla doodaan bimacnaa si caaqibadu ugu dambaysiyo celib dambeedku ay u noqoto inay idinla doodaan ha u sheegina oo uga warramina wuxuu ilaahay cilmi idiin furay ama towraad idinku garansiiyey liyuxaajuukum bihi si ay kaa idinkula doodaan oo caaqibadu saa ugu dambayso cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ay idinkula doodaan fi laakhirati aakhira gudaheeda ay idinla doodaan wa yuqiimuu calaykum alxujata xujadana ay idinku ogaan fii tarki itibaacihi raacista muxamed aad raaci lahaydeen tegistaa ka tagteen si ay xujada idinku oogaan yani caaqibadu si aan caanka ugu dambayn maca cilmikum bisidqihi iyadoo lala qabo inaad garanaysaan ruu uu ruu sheegaayo afalaa tacqiluuna miyaydaan fahmaynoo weelaynayn miyaydaan fahmaynoo weelaynayn annahum yuxaajuunakum inay idinla doodayaan idaa xadastumuuhum haddaa uga warantaan fatantahuu oo deed aa ka reebtoonaataan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk